waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa wa balli sadaa gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay faacilka axkaamtiisa ayaan ku dhex jirnay waqad yajibu waajibaa la arkaa aydan noqoshee taakhiiru lmafcuuli mafcuulka la gadaalmarintiisa canilfaacili laga gadaal mariyo waqad yajibu waajibaa la arkaa aydan noqoshee taakhiiru lmafcuuli mafcuulka la gadaalmarintiisa fii naxwi daraba muusaa ciisaa muusaa ciise garaay naxwigiisana uu ku waajibo waa marka laga cabsado iltibaas di laga cabsado in mafcuulkiiyo faacilku isku darmaan rutbada lagu kala saara afar goor ayuu waajib noqonaa midda koobaad waa markii labadoodaba icraabkoodu uusan daahir ahayn ee uu taqdiiri yahay ama maxali yahay icraabkiiyo ama taqdiiriya ama maxali ah shardigaas waxa weyaan hoosu inu kugu sheegay maxamed muxidiin cabdulxamiid waa marka icraabku uu taqdiir yahay ama maxali yahay marka waa afar mihaala ka imaanaya markay maqsuuran yihiin daraba muusa ciisaa markay yihiin laba ismu ishaaro daraba haadaa daka markay yihiin laba ism mawsuul daraba man fi daari man cala albaabi iyo markay yihiin laba isim oo yaamutakalim loo idaafeeyo daraba ibni qurami hmm afartoodaasa afar lagu dhufanaa lix iyo toban suura sidaas uga imaanay taas waa midda koobaad oo mafcuulku inuu gadaal mara ay ay mafcuulka hmm, waqad yajibu takhiiru lmafcuuli mafcuulki ha mafcuulku inuu gadaal maraa waajiba saas wey mafcuulku inuu gadaal maro oo faacil ku horeeyo aa waajib rudbada unbaa lagu kala saara markaas maxay u waajibtay liintifaa'i dalaalati tusidii anfoomideeda darteed ayay u waajibtay liintifaa'i dalaalati tusidii anfoomideeda darteed ayay u waajibeen calaa faaciliyati axadihimaa labada isim midkood faacilnimadiisa la istuso iyo wa mafcuuliyati alaakhari midka kale mafcuulnimadiisa waxay u waajibaydaa in mafcuulka gadaal la mariyo faacilka la hormariyo waxaa meesha ka baxay calaamad tusayda midkood inuu faacil yahay midna uu mafcuul yahay falow wujidad haddii la helo qariinatun calaamad qariinadaasoo macnawiyatu macno loo nisbeeyey wadaalika mihaalkii naxwu arbacati suqraa gabadhii yareed waxaanu jiray alkubraa hooyadii weyneed calaamadaasoo kale la helo waakalku masraa mandaruugii waxaa cunay muusaa muusaa cunay ow lafdiyatun ama calaamad lafdiyaa haddii la helo wadalika mihaalkii ka qawlika waa inaad tidhahdo oo kale darabaat waxaa garaacday muuse muuse salmaa gabadhi salmaaheed wa daraba muusa muuse waxaa garaacay muuse alcaaqila oo caqliga lahaa ciisa jaasa taqdiimu mafcuulka la bannaan calaalfaacili laga hormariyo iyo wa taakhiru ta'khiiruhu gadala anu canhu canilfaacili laga gadaal mariyo liintifaa'i labsi isku darmidii anfoomideeda darteedu u bannaanaaday fii dalika mihaalkaas ama madkuurkaas u dhexdiisa uu ka anfoomay haddii la helo calaamad kala saarayda faacilka iyo mafcuulka wa alaykum salaam waxamat ullahi wabarakaatu markaas oo labadii isim oo kala ahaa faacilka iyo mafcuulka labadoodiiba marka icraabkoodii uu taqdiiriga yahay markuu taqdiiriga yahay labadooda ama uu yahay maxalliga haddii la helo calaamad kala saarayda faacilka iyo mafcuulka markaas wujuubka meesha waa ka baxaahe jawaasuu noqonaa oo faacilka waa laga soo hormari karaa mafcuulka darabtana gadaala la mari kara mafcuulka qarinadaas labay uqaybsan kart ay u qaybsan tahay inay noqoto qariinadaasu mid macn ahaan loo fahma sida tusaale ardacad way nuujiday asuqraa gabadhii yareed alkubraa hooyadii weyneed hadda ardacad taadaan lagu daray waxba maanta ku tusi mee sababtoo ah labaduba waa mu'anaf asuqra iyo alkubra laakiin macnahaana waxaa la fahmaa gabadha yare dhalatay iyo hooyada midda wax nuujayda si caqliyahaana la fahmaa marka hadda faacilkii waa dambeeya alkubra wey waa midka dambeeya mafcuulkiiana soo lasoo hormariyay waa banaanya sababtoo alabsigiiya ah meesha ka baxay isku darmi maayaan waa kalal kalalkumatra mandaruugii waxa cunay muusa hadda faacilkii waa muusa mafcuulkiina waa kumatra labadiiba waa laba maqsuud xraab ka muuqama laakiin macnahaana layskaga fahmaya sababtoo ah kumatruu waa mir mir geed ka baxda wey ah, mir qudaara oo mirtaa maaragtay geedkan hadda halkan ka baxaye soomaalidu ay zaytuunka tiraado jawaafahana carabiga lagu yiray zaytuun maahane waa jawaafe geedkan jawaafaha ah oo soomaalidu zaytuunka tiraado mirtiisa midda waa weyn sal yarna waa leedahay madax weynna waa leedahay kumasraha marka nuucaas oo kaleeto middaas waa weyn u egi laakiin waa ka weyn beelmadu ku dhowi bal meelmada xoogaa yaryaru la egi laakiin sida kanoo kalo qaabkaas baxa oo sal yar iyo madax weynu u leey marka kumasra la yidhahdaa waa mir qudaarho sidaasoo kale geedka sida looga soo gooya laskaga cuna sida saytuunkaasoo kale geedka laga soo goyna waa la cuna waa qudaar caadi marka haddii la yidhi alkumafra iyo muuse midka wax cunay qof walba fahma ah, midka wax cunay inuu muusey macnahaana loo fahma isku darmi mi mar mar haddaysan marka faacilka mafcuulka isku darmayn kii la rabaa la hormarin karaa kii la hormaraa ama calaamada kala saarayda waxay noqon kartaa calaama lafdiye sida barabaat muusa salma fiiri darabaad hadda muusa iyo salma labadii waa laba maqsuur laakiin midda faacilka waxaa noo cadaynaya calaamada caamilka lagu daray darabaad taniifka ah, inay tahay maanta faacilku muanafka taasaa noo cadaynaya waxaa lamid a ah daraba muusa alcaaqila ciisa maanta faacilkii mafcuulki waa laba maqsuur muusa iyo ciisa midno erab ka muuqama laakiin iskuma darmaayaano waxa weya mid ka horeeyaa la sifeeyey sifadii eraabka ka muuqana Ah, alcaaqila a ah, lagu leeyahy mar haddii marka qarinadaas la helo wujuubkii meesha ka baxa falow wujidad haddii la helo qarinatun calaamad qarinadaasoo macnawiyatun macno loo nisbeeyey wadalika mihaalkii naxwu ardacati suqraa gabadhii yareed waxaa nujiday alkubra tii weyneed wa akalalkumasra kumasra kaafta waa godan tahay kumasra kumasrihii mandharuugii waxaa cunay muuse nabi muuse amase muuse wiil muuse laiska yidhi meel muuseha kaliya hadda maahan mogta waa iska magacaadiya ah, muusu wiil hadda muuse la yidhaha ba cunaydhe o lafdiyatun o wujidad haddii la helo qariinatun qariinadoo lafdiyatun lafdi loo nisbeeyey wadalika mithaalkii ka qawlika waa inaad tidhahdoo kale darabaad waxaa garaacday muusaa muuse ninkii la dhihi jiray salma gabadha salme la yidhaahdo wa daraba muusa muuse ninka la dhihi jiray waxaa garaacay muusihii alcaaqil isagu caqli lahay oon dumarka la dagaalamin ciisa ciisa garaacay mid ciise la yidha aa garaacay wa daraba waxaa garaacay muusa alcaaqila marka hadda wa iska caddahay alcaaqila min haddii la yidhi muuse waa mafcuul mar haddii calaamadaas la helo solowda jawaabki lowda jawaabkeedi waa kanaan jaasa waxaa banaan taqdiimu lmafcuuli mafcuulka la hormaridiiso calal faacili faacilka laga soo hormariyaa banaan wa taqiiruhu dib in loo dhigaana waa banaan tahay mafcuulka anu canilfaacili dib looga dhigo maxay u banaanatay marka waaba laba maqsuure lintifaa'i labsi isku darmidii anfoomideeda darteedu u banaanaaday taqdiim fii daalika madkuurkaas uu ka uu ka reebtoonaaday uu ka anfoomayb oo uu ka reebtoonaaday waxlam ogow anawshaniye kamaa laa yajuusu siduusan u banaanayn fii m fii mili daraba muusa ciisa muuse wuxuu garaacay ciise mihaalkaasoo kale sidaysan u bannaanayn an yataqadama almafcuulu taqadumu lmafcuuli mafcuul hormaridiis calal faacili faacilka uu ka hormaro waxdow keligiis xaalu yahay oo la yidhahdo daraba ciisa muusa saysan u bannaanayn kadalika sidoo kale laa yajuusu waxaan bannaanayn taqdiimuhu taqdiimulmafcuuli mafcuulka la hormaridiisa calayhi calal faacili laga hormariyo wa cala alficlina laga hormariyo muxuu banaanaa diiday lianlaa yutawahama si aan loo malayn annahu mafcuulku mubtadaun mubtada inuu yahay waana alficla ficilku mutaxamilun mid xambaarsan inuu yahay lidamiirihi damiiri lmafcuuli wa ana muusaa muusena mafcuulun mafcuul inuu yahay haddii hadda fiiri daraba muusa ciisa muusa faacila ciisana waa mafcuul waxaan ogaanay waa mamnuuc in ciise muuse laga hormariyo oo ficilka lagu xijiyo wa kadalika sidoo kale waxaa mamnuuca mafcuulkan in ficilkao dhanba laga hormariyo oo la yidhahdo ciisa daraba muuse ma banaan markaas weli muuse inuu faacilh in inuu yahay mafcuulaan la kala garay weli ayadee la kala garay ciisaha hore inuusan faacilhan waa la fahma laakiin muuse ma mafcuule mase waa faacil la kala garama weli sababto waxay noqo waxaa dhici karta in loo maleeyo ciise inuu mubtadayo ciisaa ciise daraba wuxuu garaacay huwa ciise muusaa fiiri ah. marka muusiya mafcuul haddana noqona inay arrintu saas tahay iyo inuu yahay mafcuul muqadamaha la kala garanay weli labsigiiya taagnaana oo ciisena waxaa isku qasmaa ma mubtadaa mase waa mafcuul muqadama muusena sidiisii weli waxaa isku qasaan ma faacila waa mafcuul ma banaana wax lamago annahu shaaniye kamaa laa yajuusu siduusan u bannaanayn fii mili daraba muusa ciisa muusa ciise garaacay masalkeeda an yataqadama almafcuulu taqadumu lmafcuuli mafcuul horumaridiisa uusan u bannaanayn cala alfaacil uu ka hormaro waxdow keligiis xaaluu yahay kadaalika sidaasoo kale laa yajuusu ma bannaana taqdiimuhu mafcuulka la hormarintiisa calayhi cala alfaacili laga hormariyo wa cala alficlina laga hormariyo lianlaa yutawahama si aan laysku moodsin darteeduusan u bannaanayn annahu mafcuulku mubtadaun inuu yahay waana alficla ficilkuna mutaxamilun mid xambaarsan inuu yahay lidamiirihi mubtadahaas damiirkiisii lidamiirihi mubtadaha u celi waana muusa muusena mafcuulun inuu yahay aan laysmoodsiina ah, sidaas ayaa laysmoodsiina ismoodsiintaas darteed aa loo diiday marka wayajuusu waxaa bannaan fii mili daraba zaydun camran zaydaa camar garaacay an yataqadama almafcuulu taqadumu lmafcuuli mafcuulkii horumaridiisaa bannaan cala alficli uu ka hormaro oo waxaaba la yska dhigi karaaba camran camar daraba zaydun zaydaa garaacay waa la iska dhigi karaa waa la iska dhigi karaa oo mafcuulku ficilka iyo facilka laba ka hormar kara haddaan labsii laga cabsay licadami lmaanici mid diidaya weynta la waayay darteed uu u banaanyay min dalika taqadumka diidaya qaala allahu ilah wuxuu yidhi tacaala ilah wuu sareeyaahe fariiqan koox haddaa ilaah hanuuniye waa kana mafcuulkii hormaray fariiqan wayajuus waxaa banaan fii mili daraba zaydun zaydaa garaacay amran masalkaasoo kale mar haddii icraabku cad yahay oo icraabkii muuqdo waxaa banaan an yataqadama almafcuulu taqadumu lmafcuuli mafcuulka hormaridiisa cala alficli ficilka uu ka hormaro licadami lmaanici mid diidaya weynta la waaye darteed u banaanaaday min dalika taqadumka diidaya qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi fariiqan koox haddaa ilah waa hanuuniye waqad yakuunu inuu ahaada la arkaa taqdiimuhu taqdiimu lmafcuuli mafcuulka la hormarintiisu waajiban mid waajiba inuu ahaadaa la arkaa waajib wadalika mithaalkiina ka qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacala ilah waa sarreeyaa ilah wuu yidhi ayamaa mid kasta oo tadcuu aad ku magacowdaan aad ugu yeertaan falahu ilahay waxaa u sugnaadeen alasmaa magacyaal alxusna wanaag badan ayan waa mafcuulkii tadcu waana waajib in la hormaray ilaa waa shardiye shardina sadaariska leeyahy fayan ayan mafcuulun waa mafcuul mafcuulkoo litadcuu usugnaaday mafcuulkoo muqadamun la hormariyey calayhi tadcuuda laga hormariyey wujuuban taqaduman hormarin taqaduman ama taqdiiman hormarin taqdiiman hormarin horumarintaasoo wujuuban waajiban oo waajiba muqadam aan ilaanidhiyin waa la hormariyay taqdiiman dheh marka masderka taqdiiman hormarin horumarintaasoo wujuuban waajiba لأنhu mfcuulku shardun waa shardi wa shardu shardina lahu sadru اlkalaami hadalka awelkiisu iska leeyahay usugnaaday wa tadcu tadcuuna majzuuma waa la jasmiyey bihi shardigaasaa lagu jasmiyey halkaas ayuu ka sheegay saddexdii goor oo mafcuulka in ficilka laga hormariya ay waajibka ahayd midkii labeegana wuxuu ahaa an yakuuna almafcuulu damiiran munfasilan muraadan bihi ataksiisu muraadan bihi ataksiisu marka sida iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin tii saddexaadna wuxuu ahaa idaa waqaca almafcuulu bihi idaa waqaca almafcuulu bihi bacda faa'il jazaa'i walaysa lilficli mafcuulun muqadamun mafcuulun aakharu muqadamun warabaka fakabir wey fa ama alyatiima falaa tabhanu saddexdaas goora in la hormariy waajib waidaa kaana alficlu ficilkii hadduu noqdo nicman ow bisa labadaas hadduu noqdo iyo kuwa lamidka kaliya maahane wa kuwa la macnahana waa sidaasoo kale hadduu noqdo wajaba waxaa waajibaya wajaba waxaa waajibaya fii faacilihi ficilka faacilkiisa waxaa waajiba an yakuuna isman ism inuu ahaado isimkoo mucarafan la macrifeeyey isimkoo mucarafan oo la macrifeeyey bil alif alif lagu macrifeeyey iyo walaami laam manaha al a loola jeeda oo jinsiya naxwo nicma waxaa barwaqa lahaaday alcabdu addoon addoon ayaa nimca lahaaday oo amase mudaafan kulle idaafe inuu ahaado limaa isim loo idaafeey fiihi isimka dhexdiisa al ay ku jirto wadalika mihaalkii ka qawlihi wa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilah waa sarreeya ilaah uu yidhi subxaana walaa nicma daarulmuttaqiina walaa nicma waxaa nimco lahaaday daarulmuttaqiina dadka alla ka baqa daarta ay degayaan taas ayaa nimco lahaatay ayaa nimco lahaatay ayaa nimco lahaatay marka daaru mutaqiin adaas wey daaru ayaa faacil ah maxaa yeelay mudaaf ilayya waxa noqday ism allu ay ku jirto bisa waxaa balaayo lahaaday mahwal mutakabiriina kuwa isla weyn waxa weeyaan makaan nagaashadooda faacil maanta waxaa noqday mathwa maxaa yeelay mudaaf ilaygii allu ku jirta aw mutmaran ama damiir inuu ahaado mudmarkaasoo mustatiran asturan wujuban u asturan wey ah, ma muuqanayo wujuban u asturan khilaafan lilkufiyiin hmm, khilaafan lilkufiyiin khilaafan lilkufiyiin hmm, waa kan sajaacigu kule wujuban u asturan waayo o muqmanan damiir inu ahaado damiirkoo mustatiran asturan damiirkoo mufasaran lagu fasiray binakirati nakiro nakiradaasoo bacdahu gadaalkiisa ahaatay nakiradaasoo mansuubatin la kordhigay ala tamiisa tamiisnimo lagu kordhigay ah, damiir mustatira oo ay fasiraydo damir nakiro ka dambayda nakiro ka dambaydaa fasirayda damiir mustatira oo asagu waajib u asuran ah oo ay fasiraydo nakiro ka dambayda nakiradaas ayadu mansuub ah oo tamiisnimo lagu nasbiyey walaalika mithaalkiina ka qowligu ilahi qowlkiisa o kale tacala ila waa sareeyay ilah wuxuu ihi subxaana bisa huwa bedela baas lahaaday bedelan min bedelin xagga badel qaadashadu u baaslaaday lidaalimiina daalimiintuna u baaslahaaday hmm. wuxuu yidhi sajaacigu waxaa laga qaadanaa in tamyiiskaas iyo damiirkaas lagu kala fasiri karo daraf lidaalimiina waa darafi jarmijruurka iyo darafku waa isku midic laakiin wax kale laguma kala fasri karo hoos waa kan kaale ey bisa huwe bedel ayaa baaslaaday ayil bedelu bedelan min bedelin xagga badel qaadashadu waida stawfat haday oofsato nicma faacilaha faacilkeeda faacilka adaahira daahirkaa o amase faacilaha faacilkeeda faacilka almudmara damiirka ah iyo wa tamyiisow tamyiiskiisa hadday qaadato ila faacilku laba goorna daahiru a marna damiiru ahaa iyo tamyiise jia waa lala imaanaa bilmaqsuusi midkii la gaar yeelaayey oo ammaanta ama xuma cayda lagu gaar yeelaayey aa lala imaana jia waa lala imaanaa bilmaqsuusi kii lagu gaar yeelaayay bilmadxi ammaanta aw idami cayda faqiila waxaa laleeyahay nicma rajulu nin ayaa nimco lahaaday hadee isim daahir ahayn marka faacil uqaadatay khalaas markaana lala imaan karaa almaqsuusu bilmadxi zaydun kana maanta lagu gaar yeela waa zayd zayduntu waa mubtade ama waa khabar labaduba banaan khabar ka dhigoo mubtadihii soo qada waajib u xadfan yahay ama waxaad ka dhigtaa mubtade iyada laftirkeeda jumlada ka horaydoo oo ah nicmo rajulu jumladaasna waxaad ka dhigtaa khabarkii oo ka hormaray raabibkiina cumuumka ka dhigaha eh, waa nicma waa nicma ah, rajulu ninaa nimco lahaaday almaqsuusu bilmadxi zaydun waa nicma huwa rajul a nimca lahaada leedahay hadda maanta faacilkii waa damiir mustatira tamyiiskaas ka dambeeya nakiradaas mansuubka oo rajulan ah oo tamyiiska ah nakiradaasa fasirayda marka waa huwa oo rajul u laabana ah, huwa oo rajul u laabana hadii la yidhaahdo waa nicma rajulayni humaa uu noqo laha wa nicma rijaalan hum uu noqo laha mar kastana waa asuran yahi mar kasta waa asuran yahi nicma rajulayni nicma rijaalan nicma nisaaan hunna uu noqona marka mar walba damiirku wuxuu mudaabaqaynaa isimka mansuubka ka dambeeya fi lifraadi waltathniyati waljamci watadkiiri wataniifi shantaasoo ku mudaabaqayna marka isimka ka dambeeyo mansuubkaad fiirin kuyood qadar hadduu mufrad mudakar yahay huwa ku qadar hadduu yahay musani humaa hadduu yahay jamc mudakara hum hadduu yahay jamc muanasana hun aha saasaad ku wa nicma huwa rajula nimca lahaaday rajulan min rajulin u nimca lahaaday almaqsuusu bilmadxi zaydun wey wa icraabuhu maqsuuska iraabkiisa zaydun taas wey wa icraabuhu maqsuuska iraabkiisa mubtadaun mubtada weeye halkaas mida kuusoo qabto waljumlatu jumlada jumladaasoo qabla hortiisa ku sugnaatayna khabarun waa khabar nicmara jumlada khabarkiiyo muqadama ah haye raabidaa la rabaa wa raabitu kan isku xidhaa baynahumaa bayna almubtada walkhabari alcumuum waa cumuumka waa cumuumka arrajulu rajul oo dhamaa nimca lahada eha kaas weeye alladii cumuumkao fi lalifi walaami ku sugan ashaas jinsiyada istiqraaqiyada rawaabida ma kamid ah oo meeqay ahayn rawaabidu afar ay ahaayeen saxda qaaraan ahayn oo meeshii maalintii ugu dambeyy saas weeye waayo walaa yajuusu ma banaana bilijmaaci ijmac aysan ku banaanayn an yataqadama almaqsuusu taqadum lmaqsuus sideetan iyo saddexdii arki jiray meelahan mid ajrubi dhegeysta hadda weli waa dhegeysta ajrubigii dhegeysta ma kolle hadda maalmahan maan arag laakin maalma dhawo sugud waa jir rag saas rabaa jire bal qaaraaba ku faaneen oo yidhaahdeen lixdankiiaan dhegeysan jir haddana weli waa dhegeysa war iska dhegeyso qaaraaba ku faaneen marka war saa sufaan ma war tala maanta taabkaad marta meelaa la dhiga waana lagu celceliya kitaabta kutubta dhan oo cilmiga ka hadar sida loo barto waxay dhn kii aad soo marto horta yuu kaa lumin siyaabo alla qabe lafaha ganacsatadaaba intaas karata idinka gara ganacsatadu sanad walba la fahim war lafi horta ma layahaa kadib faaidada iyo fiiri intaas ganacsataa hagaata aduba gara wey war kitaabkii hore adiga raasulmaal kua ah, midkan waa faa-iido kii hore ku laalaabo horta ka warqab bishiiba mar carabka soo maray laba maalmood ka qaadama soo ma jeed habeenkii laba boqolu akrin kara qofka daalibka laba boqol oo warqadood u akrin kara duu u fariisto laba saac ka qaadana carabka ha laqbayna mari ilaa waa taqan laqbadiisi laba boqol oo warqadood ka arinta iska isagana wuxuu yii kan ugu badanaya lix boqol warqadood ahaa sooma laba fadhi saddex fadhigay kaa qaadaan kitaabkan qofaan hadde is u bilowna shan warqadood akrinba kaasba de waxa wey wuxuu rabaa lixdankii inuu fadhiyo ilaa lixdankii inuu fadhiyo waa ninkaas lixdankii ajrumigaasaan dhegeysan jiru le maantana waa ninkaas dhegeysay war saas iskaga dhegeysa wixii ma wardiya tasbiix miya tasbiixdaa la iska ag fadhiya laakin kan waa wasiilo ta la gaaro xagga kaamaraa walaa yajuusu waxaan banaanayn bilijmaaci ijmac waxaan ku banaanayn an yataqadama hmm, almaqsuusu maqsuuska inuu hormaro an yataqadama almaqsuusu maqsuusku inuu hormaro an yataqadama almaqsuusu maqsuuska in la hormariyo ma la dhihi karaa maxaa loo dhihi waay ficilka laazima waay ficilka laazima walaa yajuusu waxaan banaanayn bilijmaaci ijmac waxaan ku banaanayn an yataqadama almaqsuusu taqadumu lmaqsuusi maqsuuska horumaridiisa cala alfaacil uu ka hormaro ma banaano taas falaa yuqaalu lama dhihi karo nicma zaydun nicma waxaa nimco lahaaday almaqsuusu kan lagu gaari yeelaya bilmadxi ammaanta zaydun weeye arajulu lama dhihi karo dhex bartanka laga geliyo jumlo muctaridaa jumlo muctaridaa laga dhigo maqsuuska maya lama ogola taas falaa yuqaal lama dhihi karo nicma waxaa barwaaqa lahaaday almaqsuusu kan lagu gaari yeela bilmadxi ammaantay saydun weeye arajulu aan nimco lahaaday mala la karo ma la dhihi karo ma banaan walaa calaa tamyiizi tamyiiska in laga hormariyana ma banaan tamyiiskana kama hormari karo maqsuusku tamyiiska walaa calaa tamyiisi tamyiiska inuu ka hormaraana ma banaana qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalan khilaafayno lilkuufiyiina iyagoo ogolyihin tamyiiska inuu ka hormaro falaa yuqaalu la dhihi maaha nicma huwa rajul ayaa nimco lahaaday almaqsuusu kan lagu gaar yeelaa bilmadxa maanta zaydun zayd weeye rajula min rajulin uu nimco lahaaday ee mufasarkii iyo mufasirkii iyo kala dhex gelin ah, ilaa damiirku muxuu ahaa mufasar rajulan oo nakiradan tamiiskana waa maxay mufasir in labadooda isku xigsadaan la rabi ah, hal shayaa loo goraya in la kala dhex geliyo adaa ku qoran hal shaya la kala dhex geli karaa damiirkaas mustatirka iyo nakirada tamiiska muxuu ahaa shaygaas dawe allah yubaari fiik hadda hadda cashar kusoo akrina qaar badana ogey haddaan cashar kusoo akrina haddera marka kaasaa la ogoliy wax kalena ma og kaasaa la ogoliy so uma jeedi kaasaa la ogol yahay waayahay kaasaa la ogolyahay wayajuusu waxaa banaan bilijmaaci ijmaac waxaa ku bannaan an yataqadama huwa inuu hormaro maqsuuskii an yataqadama almaqsuusu maqsuuskii inuu hormaro cala alficli ficilka uu ka hormaro iyo wlfaacili faacilka labadaba labadaba inuu ka hormaraa bannaan oo fataquula aad tidhaahdo taquula fataquula waxaad ku cadfee an yataqadamadaas aa nasbisanta hadaysan kugu qornayna deqalinaad haysataa qaarayba fataquulada dhamoodba ka maqanta iyaga dham waayo wayajuusu waxaa bannaan bilijmaaci ijmaac waxaa ku bannaan an yataqadama huwa maqsuuski inuu hormaro cala alficli iyo walfaacilu kahormaro oo fataquula aad tidhaahdo halkaasi ku jirta oo fataquula aad tidhaahdo naxwu oo fataqula naxwodi wax jira maaha meesha kuma jirto fataquula aad tidhaahdo zaydun zayd nicma rajulu a naxwu meesha anig iigelsh meesha laga raba fataquula uu naxw iigu qoro naxwina ma ahayn ee fataquula aheed wixii ibnu hishaam ku qoran oo fataquula aad tidhaahdo zaydun zayd nicma rajulu ninaa nim alahaaday tan waa banaantahay nabad wey waa banaan tahay zaydun iska mutade jumlada ka dambaysa qabarkeedii zaydun zayd nicma rajulu nin ayaa nimco lahaaday wayajuuzu waxaa banaan an taxdifa inaad xadafto hu maqsuuska waa goorma idaa dalla markuu tuso calayhi maqsuuska daliilu haddii daliil loo hayo waa iska xadifi kartaa oo la qaala allahu ilah wuxuu yidhi tacalayna wuu sarreeyaahay inna anagu wajadnaahu nabi ayuub waan helnay maya inaa anagu wajadnaahu nabi ayuub waxaan ku ogaanay saabira mid sabra laba mafcuul ba ka dhig sida hore lafteed waa ku soco kartaa inaa anagu wajadnaahu ayuub waan helnay saabiran xaal uu yahay kii sabra xaaladka dhige dad bimacnaa dinkana labada mafcuul ka dhiga iyadaa ku fiican xagga macnaheeda innaa anagu wajadnaahu ayuub waxaan ku ogaanay saabira mid sabra inuu yahay nicma alcabdu addoona nimco lahaaday maqsuudki waa la iska fahmaa inahu ayuub awaabun waa mid noqosho badan ilahay u noqdo wax badan waxa ilaahay ku jeclaaday ka mid ta noqoshada inahu ayuub awaabun waa mid noqosho badan oo rabbigiisa u marar badan maqsuuska la iska xadfay nicma lcabdu addoona nimco lahaaday ey huwa almaqsuusu bilmadxi kanaa maanta lagu gaaryeela huwa ayub wey ey ayub wey ilaa horaa loo soo sheego ayub waa laga soo hadlahay marka waa la iska fahmaa saasaa loo xadfay saasaa loo xadfay baabu naaibi haadaa kanu baabu naaibi kii naaibka noqonaya baabkiisa weeye can ilfaacili faacilka ka naaib noqonayey baabu naaibi haadaakanu baabu naaibi kii naaibka noqonaya baabkiisi weya عن ilfaacili ka naaib noqonayo kii hore orta waa la diyaari diiday midkaan akrintiisu macno ma lehe